بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabanaynaa bogga boqol iyo sagaal iyo toban namberkiisa labaad ee athani mima yجزimu ficla waaxida athani qodobka labaad oo mimaa kuwii ka mida yejsimu jasminayey ficlan waaxidan hal ficil lam weeyaan waxaa laba ficil jasmiya kooga labaad kii koobaad shalay baan soo dhiganay oo dalabka ayuu ahaa ka labaadna lam weeye hal ficil bay lamtu jasmini wa huwa lamku xarfun waa xaraf yenfii wuxuu diidaa almudaarica mudaarica ayuu nefyi ka dhigaa mudaaricii menfi buu noqonayaa wax la diidan yahay wa yaklibuhu wuxuu u bedelaa maadiyan wax tegeyna wuu u bedelaa isla maadigii isla ficilkii mudaaric wax maadiya ayuu noqonayaa oo maadi buu ka dhigayaa ka qawlika qowlkaaga oo kaleba weeyi lam yaqum ma fadhi ma kicin walam yaqcud mana fadhiisan haddaba lam yaqum markaan idhaa waa ficil mudaaric oo ku macnayn maayo lam yaqum ma kicin baan odhan oo wax tegey baan ka dhigi odhan maayo lam yaqum kici maayo lam yaqum kici maayadu mudaaric bay iga noqonaysaa kelmaddani waa mudaaric laakiin lafdiga lam ah ayaa wax maadiya ka dhigaya lam yaqum ma kicin walam yaqcud mana fadhiisan wa ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi lam yelid ilaahay ma dhalin waxba walam yuulad isagana lama dhalin lam yelid walam yuulad bal haddaa culima aayaddaa intaanan dhaafin qoladeennii sarfiga ayaan su-aal weydiinayaa lam yelid aayaddaa wow baa laga xadfay walam yuuladna aayaddaa wowgii waa loo daayey cilladu waa maxay lam yelidna maxaa wowga ku jira loo xadfay walam yuuladna maxaa wowga loo daayey loo xadfi waaye sheekh cali haye ha waa bayna caduwatayn bay dhacday maxaa bayna caduwatayn waa maxay wowga labada cado uu leeyahay waa maxay kasre laazime ah iyo fatxaha ka horeeya oo sheekh sawka ilaahay aayad kale mawilan yidhi mawilan maa wowga la xadfo ilan kasre laazimiina mawilan way ka dambaysaa fatxana way ka horeysaa haye sax weeyi ma sax weeyi wuu saxay waxa weeyi eeg markaynu leenahay kasre laazima iyo fatxo ayay dhex dhacday halkaa fatxadaa la qaydaya xarfulmudaaric xarfulmudaaric fadxisan baan odhanaynaa afartii xaraf ee fad ama ya fadxisan iyo kasre laazime abaa la yidhaha saddexda kalena maxmuul baa laga dhigi lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin haddaba lam yelidaa mafcuulkii baa maqan xadfu lmacmuul yaqtadi lcumuum baynu haynay haddii shay macmuulo la xadfo hadalka macnihiisu cumuum buu noqdaa lam yelid ilaahay waxba ma dhalin odhan maysid lam yelid ilaahay wiilal ma dhalin odhan maysid lam yelid ilaahay malaa'igta ma dhalin odhan maysid lam yelid ilaahay habla ma dhalin odhan maysid lam yelid waxba ma dhalin waxba ereyga waxba xaggeen ka keenay markaa lam yelid markaan macnaynayo ma dhalin haddaan idhaa ama waxba ma dhalin xaggeen waxbadan ka keenayaa waxaan ka keenayaa ka la dhalay aayadda qur waa laga xadfay xadafkaasina wuxuu tilmaamayaa cumuum isagaa keenaya inuuna wax alla wuxuu ilaahay dhalay inuuna jirin lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin haddaba ereyga wax jasminayaa labada jeerba waa lam ereyga la jasminayaana waa yelid iyo yuulad mudaaric bay ahaan jireenoo maadi bay lamtu u beddeshay oo qalbi bay samaysay lamtani ikhtisaas bay ku tahay oo ficilka mudaaric bay khaas ku tahay nafyina way ku samaysaayoo waa diido sida inoo muuqata athaaliu mas'alada saddexaad ee halka ficil jasminaysaa waa lama ereyga lama hal ficil buu jasmin ficilkaasina waa mudaaric lama ukhtuha ee tan hore lamidka ahayd ukhtuhaa walaasheed ahayd odhan mayno ilan haddaad tidhaa lamaadii lamta walaasheed ahayd yaa wada dhalay baa lagu odhanayaa awey waalidkii dhalay markaa ereygan ukhtuhaa waa balaaqo waxaa loo jeedaa shabiih shabiih baa looga jeedaa ukhtuhaa iyada shabahda iyadoo kale ahayd lamaadu lam ayay shabahdaa oo lam oo kale weeyi xaggeebay ka shabahdaa lamta afar dhinac bay ka shabahdaa afar dhinac ayay lamaadu lamta ka shabahdaa sheekheennu haddaba lamaa ukhtuhaa markuu yidhi kelmaddaa ukhtuhaa wuxuu iskaga saaray laba lamaa lamaada xiiniyada la yidhaah ee falamaa an jaa'a albashiir oo kale iyo lamaada neef ee istinaha ah ee ilaada lamacnaha ah labadaa lamaa iska saarayaa lamaada naafiyada ah buu doonayaa iyo waxanfida ka saddexaad lamaa waa lafdiga lamaa ah ukhtuhaa ee lamta lamidka ah ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi lamaa yaqdi weli ma samaynin ka amarahu ilaahay uu amray weli wixii la amray ma gudanin oo ma samaynin ereyga wax jasminayaa waa lamaada ka la jasminayaana waa yaqdi calaamadda lagu jasmiyeyna waa xadfu xarfulcilla wahiyalyaa waalkasratu qablahaa daalatun calayha ya-da la xadfay ayaa lagu jasmiyey xadfu xarfulcila lagu jasmiyey bal lamaa yaduuqu weli mayna dhadhamin cadaabi ani cadaabkayga weli mayna dhadhaminin ereyga wax jasminayaa waa lamaada ka la jasminayaana waa yaduuquuda calaamatuljasmuhuna waa xadfu nuunka ilain ficilkan ayaa ah amhilatu lkhamsa wa tushaariku waxay lamaadu la wadaagi lam fii arbacati umuurin afar arrimood afar arrimood baa lamaada iyo lamta u dhaxeeya oo ay wadaagaan wahiya alxarfiyatu waa xarafnimo lamaaduna waa xaraf lamtuna waa xaraf waa kow walikhtisaasu waa ku khaas noqosho bilmudaarici mudaarica lagu khaas noqdo lamtu mudaaric bay ku gooni tahay lamaaduna mudaaric bay ku gooni tahay waa laba wa jasmuhu waa jasminta mudaarica la jasminayo lamtu mudaaric bay jasmisaa lamaaduna mudaaric bay jasmisaa wa qalbu zamaanihi waa zamankiisa qalbinta loo qalbinayo ilalmudiyi wax tegey lamaadu zamankii maadi bay ka dhigtay lamtuna zamankii maadi bay ka dhigtay afartaa arimood ayay culimo wadaagaan kow waa inay xaraf wada yihiin laba waa inuu mid kastiba mudaaric ku gaar yahay saddex waa inuu mid kastiba mudaaric jasmiyo afar waa inuu mid kastiba mudaarica oo wax soo socda ahaan jiray ama wax jooga wax tegey waa in laga dhigaa wa tufaariquhu way faaruqi wa tufaariquhaa way faaruqi lamaadii way khilaafi lamta fii arbacati umuurin afar arrimood bay ku khilaafi afar arrimoodna way ku kala duwan yihiin lamaa iyo lam afar arrimood ayay ku kala duwan yihiin axaduhaa afartaa mid ka midihi ana almanfiya bihaa ka lagu anfinayo lamaadu mustamiru lintifaa diidadiisu waa joogto ilaa hadda lama heli karo shayga lamaa lagu anfiyo diidadiisiiyo nafyigiisu waa mustamir oo waa joogto ilaa zamani alxaal ilaa xilliga la taagan yahay inta laga soo gaadhayo haddaan idhaa lamaa ajlis macnaheedu waa maxay lamaa ajlis weli ma fadhiisan weeye ilaa daqiiqadan aan hadlayo maanan fadhiisan weeye laakiin haddaan lam ajlis idhaa waa ma fadhiisanuunoo shalay inaan ujeedaa dhici karta maantana aan fadhiistay haddaan lam wax ku diido waxaa dhici karta shalay oo kale inaan waxaan diidanahay uu dhacay maantana inaan wixii sameeyey haddaan lamaa ku diidana ilaa minitkan aan hadlayo shaygaasi ma jiro ayaan leeyahay waa xarafka kelmadda koowaad ay ku kala baydhaan lamaada nafyigeegu ilaa hadda waa joogto bikhilaafi ilmanfiyi ka lagu anfiyey se wuu khilaafsan yahay bilam ka lam lagu diidaa wuu khilaafayaa oo fa innahu isagu qad yakuunu wuxuu noqon karaa mustamiran mid joogto ah sida lam yelid ilaahay waxba ma dhalin ilaa xilliganan hadlaynuna waxba dhalin dibna u dhali maayo horayna uma dhalin lam yelid ilaahay waxba ma dhalin waqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu noqdo munqadican mid go'ay oo intii hore uun la diidanaa sida hal ataa cala alinsaan hal ataa cala alinsaani qad ataa cala alinsaan dadka waxaa dushooda yimid hal ataa cala alinsaan qad ataa calى alinsaan insaanka dushiisa waxaa yimid xiinun xilli min adahri wakhtiga ka tirsan oo lam yakun uuna ahayn shay-an shay madkuuran la sheego mar baa jirtay wax la sheegaba adan ahayn wax la sheegaba hadda adan ahayn haddaba maxaa isbedeley wax la sheegaba marbaa ayaa ayaa ayaa ayaa jiray adan ahayn waad isbeddeshay oo maanta waad dhalatay oo nin jiro ayaa tahay oo cibaadaysanayaa tahay mar baad ahayd wax aan jirin laakiin hadda waad jirtaa wuu qoay wuu go-ay markaa nafyigaasi lianna almacnaa macnuhu waxa weeye annahu insaanku kaana wuxuu noqday bacda daalika intaa kadib shay-an shay madkuuran la sheego wa min hama xukunkan aan sheegayno dartii imtanaca waxa mamnuuc noqday an taquula inaad tidhaahdo lamaa yaqum weli isma taagin uma qaama haddana wuu istaagay waa mamnuuc hadalkaasaa isburinaya lamaa yaqum haddaad tidhaa ilaa daqiiqadda aan hadlayo isma taagin weeye haddaad suma qaama tidhaahdana wuu istaagay bay noqonaysaa hadalkaagiibaa laba daraf oo isdiidani ay ku dhex jirtaa markaa lama ogolo markaa hadalka inaan sidaa u dhigno lamaa yaqum uma qaama af carabi maaha waa limaa fiihi waxaa ku jira oo mina tanaaqudi isdiiddo ah wuu isburburinayaa oo iska hor imanayaa lama ogolo haddaba lamaa yaqum uma wajaaza waxa bannaan lam yaqum uma qaama way bannaan tahay lam yaqum isma taagin waa shalay toole uma qaama wuu istaagay waa maanta waktiguunbaad u kala duwaysaa daqiiqadaha iyo xilliguunbaad u kala duwaysaa way bannaan tahay lam haddii lagu anfiyo in xagga dambe la musbat laga dhigo qodobka ay lam iyo lamaa ku kala duwan yihiin waa kaa waa qodobka koobaad afar baynu sheegnay waa kii koobaad wa haani qodobka labaad anna lamaa kelmadda lamaa ihi tu'dinu waxay ku dareensiini kaiiran in fara badan bitawaquci hubuuti maa kii sugnaanshihiisa filasho la filanayo bacdaha iyada ka dambeeyey shayga lamaa lagu anfiyo waxaa la filanayaa in dib laga sugo oo dib uu ka dhaco markaad tidhaahdo lamaa aqum ama lamaa ajlis weli ma fadhiisan markaa tidhaa waxay ka dhigan tahay daqiiqadaha soo socda ayaan filayaa inaan fadhiisto waad filanaysaa inaad dib ka fadhiisato waa lamaada waxa lagu anfiyo waa la fishaa inuu dib ka imanayo se lama fisho sida bal lamaa yaduuqu weli mayna dhadhamin cadaabi cadaabkayga weli mayna dhadhamin laakiin waa la filanayaa inay dhadhamiyaan ey ilalaan ilaa hadda maa daaquuhu cadaabka mayna dhadhamin wa sawfa yaduuquunahu gadaal bay ka dhadhamin doonaan dib bay ka dhadhamin doonaan wa lam kelmadda lam-a ah, laa taqtadii ma keensato daalika arrinkaa iyadu ma keento lamtu iyadu arrinkaa ma keento dakara haada almacnaa macnahan waxa sheegay oo qodobka labaada azamakhshariyu wadaadka zamakhshariga la yidhahyo muctasiliga ah wadaadka ayaa sheegay macnahanuu sheegay haddaba talow miyaynu khilaafna wadaadku maadaamu macnahan sheegay mise waa arrin saxee waan ku raacnaa waynu ku raaci waa arrin saxa waynu ku raaci culimada usuulka nin kamida ayaa beri kitaabuu qoray ayaa jamculjawaamica isagoo sharxaya waa kitaabtan waaweyne ka qoran ayuu arkay fikradu uu qabay masale uu sharxayey inay horti muctasiladu sidaa tidhi buu arkay waa sharxa jamculjawaamica markaasuu hadaan ogahay inuu muctasili sidaa yidhi ma idhaahdeen buu yidhi waa lala yaabay waxa la war waxa aad wadataa waa xaq eh ama muctasili ha kaaga horeeyo ama cid kale ha kaaga horayso ma aduma cid baad raadinaysaa mise xaq baad raadinaysaa xaq baad raadinaysaa wadaadkaa muctaziliga abaa sheegay lamaada iyo lamtu inay macnaha ku kala duwan yihiin isaga ayaa raggii ugu horreeyey ee sheegay noqday haddaba dhaliili mayno oo odhan mayno mas'aladaa muctazili baa sheege waanu diidnay odhan mayno waynu baadi ha la baadhaynu odhan war ma siduu u sheegay baa mise ma aha sidaa waa la baadhay walisticmaalu isticmaalka e walisticmaaludani baadhid bay sheegaysaa walisticmaalu isticmaalka carbeed wadawqu iyo dhadhanka saliimka ah ayaa yashhadaani u markhaati kacaya bihi sidan xukunkanuu sheegay muctaziligu xukunku sheegay isticmaalka carbeed iyo dowqa saliimkiiba uu markhaati kacaya waa arrin saxa bay ka dhigantahay tahay markaa waa mas'alada labaad ee lam iyo lamaadu ay ku kala duwan yihiin wahaaliu mas'alada saddexaad ana alficla ficilkii yuxdafu waa la xadfaa bacdahaa lamaada dabadeed lamaada ficilka daba dhaca waa la xadfaa marka la doono laakiin lamta lama xadfi karo yuqaalu waxaa la odhan hal dakhalta miyaad gashay al albeleda waddankii oo fa naquulu waxaynu odhan qaarabtuhaa waan u dhowaaday walamaa weli ma gelin walamaadaa maxaa ka xadfan walamaa adkhul weli ma gelin turiiddu waxaad doonaysaa inaad tidhaa walamaa adkhulhaa weli ma gelin walaa yajuusu ma bannaana qaarabtuhaa waan u dhowaaday walam halkaa lam inta la sheego in mudaariceega la xadfaa ma bannaana waraabicu mas'alada afraad annahaa iyadu waraabicu mas'alada afraad annahaa iyadu laa taqtarinu lama xidhiidhsato waa la maade e bixarfi shardi xarfu shardi in a lama xidhiidhsato xarfu shardiga in ah lama xidhiidhsato ayaynu nidhi oo in lamaa lama arag af carabiga laakiin lamtu in way la xidhiidhsataa oo ilaahay baaba qur'aanka ku yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu in lam lamtu iyo in way xidhiidhaan laakiin in iyo lama ma xidhiidhaan waraabicu mas'alada afraad annahaa lamaadu laa taqtarinu lama xidhiidhsato bixarfi shardi xarfu shardiga in a lama xidhiidhsato bikhilaafi lam lamtuse way khilaafsan tahay taquulu waxaad odhan in lam taqum haddaadan kicin qumtu anaa kacaya walaa yajuusu ma bannaana in lamaa taqum haddaadan kicin aqum waan kacayaa ma bannaano af carabi maaha jaazimkii saddexaad oo lamaa abaynu ah ka soo baxnay aljaazimu araabic aljaazimu ka wax jasmiya alraabicu ee afraad allaamu dalabiya waa laamta laamudalabiga loo yaqaan laamta laamudalabiguna iyadaa wax jasmisa wahiya laamtaasi addaalatu waa laamta ku tusinaysa cala alamri amar bay ku tusinaysaa waa amarka naxwo liyunfiq ha bixiyo duu sacatinka ilaahay u ballaadhiyey min sacatihi ballaadhintiisa waxa ka bixiyo marka la doonayo in hanti lala baxo oo waddo khayr a ah lagula baxo hamoodin dadka in isku in laga rabo nin kasta hayintiisaa laga rabaa ka in yar bixin karayaana togba taagiibuu rogmadaadi weeyaan soomaalidu ay ku mahmaayeenoo ka wax yar ilaahay u dhiibay waxaa yar buu wax ka bixini ka wax ballaadhan loo dhiibayna waxaa ballaadhan buu ka bixini liyunfiq ha nafaqeeyo oo ha bixiyo duu sacatin ka ilaahay u waasiciyey min sacatihi wuscigiisa ha ka bixiyo oo ninku markuu xaaskiisa biil siinayo odhan maayo ninka faqiirka intuu bixiyo ayaan bixin isku inun baanu bixinaynaa odhan maayaan war hadduu ilaahay kuu ballaadhiyey inta aad haysa wax ka bixi weeyaan maxalu shaahidku waa liyunfiq laamkaa laamul amar baa loo yaqaanaa mudaarica ayuu galaa wuuna jasmiyaa yunfiqna isagaa jasmiyey awi ducaa'i laamka laamu ducada ah laamka laamu ducahi ihina sidoo kale weeye naxwo liyaqdi ha guto ha amro liyaqdi ha xukumo calaynaa dushayada rabbuka rabbigaa malagow rabbiga hana xukumo haddaba liyaqdi calaynaa rabbuka laamka laamulamarki ihi waa liyaqdi laamka ku jira ficilka mudaaricna waa yaqdi calaamatljasmuhuna waa xadfulyaa liyaqdi calaynaa rabbuka aljaazimuka wax jasmiya alkhaamisu ee shanaad laa adalabiya waa laada dalabiyada loo yaqaan wa laadaasi addaallatu waata ku tusaysa cala nahyi nahyi iyo diiddo sida laa tushrik ha shariig yeelin oo kale ereyga wax jasminayaa waa laa kala jasminayaana waa tushrig calaamatuljasmuhuna waa sukuunka awi ducaa'i laada ducaa'iyada la yidhaah ee allabariga meeshiisa dhacda naxu laa tu'aakhidnaa hanoo qaban oo kale laa tu'aakhidna ilaah waa noo qaban ereyga wax jasminayaa waa laa ka la jasminayaana waa tu'aakhid oo daalka ku jooga calaamatljasmuhuna waa asukuun adaahir fa haadihi tani khulaasatu lqowl waa qowlka gebagebadiisii iyo khulaasadiisii fii maa kii yajzimu jasminayey ficlan waaxidan ficil qura ficil qura waxa jasmiya ayaynu halkaa kaga soo baxnay buu sheikhu ku yidhi waxay ka dhigan tahay waxa inoo dhiman laba ficil wixii jasminayey baa haddaba inoo dhiman laba ficil waxa jasmiya waa koob iyo toban erey inta kitaabkeennani qoray koob iyo toban erey weeye wa amaa maaka yajzimu jasminaya ficlayni laba ficilka jasminaya ama lafdiga ha ka jasmiyo ama maxalka ha ka jasmiyo ama isweydaar ha ka dhigo oo ka horana lafdiga ha ka jasmiyo ka dambena maxalka ha ka jasmiyo ama sida cagsigeed wa amaa maa yajzimu ka jasminaya ficlayni laba ficilka jasminaya fa huwa isagu ixdaa casharata adaatan waa koob iyo toban erey ama koob iyo toban adaad wahiya in weeyaan inbaa u horaysa naxu in yasha hadduu ilaahay doono yudhibkum idin baabi'ini ka labada ficil jasminayaa waa in ficilka koobaad waa yasha ficlu shardi ayaa loo yaqaanaa ka labaadna waa yudhib jawaabu shardi baa loo yaqaanaa wa ayna lafdiga ayna a weeye ayna sida aayadda qur'aanka a naxwo aynamaa takuunuu meel kastood ahaatiinba yudrigkum waxaa idin haleelaya almowtu wadka iyo geerida ereyga labada ficil jasminayaa waa ayna ficilka koobaaduu jasminayaa waa takuunu ficilkaa ficlu shardi baa la odhan calaamatuljasmihiisuna waa xadfunuun jawaabkuna waa yudrik oo kaafka hore ku jooga calaamatuljasmihiisuna waa asikoon wa ayun lafdiga ayun oo kaleba weeye sida aya maa tadcuu wax kastood ilaahay ku barido falahu ilaahay buu u sugnaaday alasmaa'u magacyo alxusnaa wada wanaagsan ereyga labada ficil jasminayaa waa ayuntaa ficilka koobaad waa tadcuu waana ficlu shardigii calaamatuljasmuhuna waa xadfu nuun jawaabku jumla ismiya buu noqday oo fa'da gashay baynu ku garanaynaa falahu asmaa اxusnaa wa man lafdiga man oo kaleba weeye naxwu man yacmal ka sameeya suu'an xumo ka sameeya yujza waa lagu abaalini bihi isaga ereyga labada ficil jasminayaa waa man ficlu waa yacmal calaamatuljasmuhuna waa asikuun adaahir jawaabkuna waa yujza calaamatuljasmuhuna waa xadfu xarfulcilla wahiya alif wamaa lafdiga maa oo kale weeye naxw wamaa tafcalu ka aad samaysiin oo min khayrin khayr ah yaclamhu llah ilaahay waa u cilmi leeyahay ereyga labada ficil jasminayaa waa maa ficilka koobaad waa tafcalu waa ficlu shardi calaamatljasmihiisu waa xadfu nuun jawaabku waa yaclam calaamatu ljasmihiisu waa asukoon wa mahmaa lafdiga mahmaa oo kaleba weeyi ka qowl imri ilqays imruulqays qowlkiisa oo kaleba weeyaan uu yidhi akharaanki minii ana xubbaanki qaatilii wa ananki mahma taamulilqaalba yafcali waa imruulqays nin la odhan jiro inan buu la hadlayaa wuxuu idhi akaraki inanay waxa ku khadeecay ama ku khaa'imay minni ani xaggayga waxa ku khaa'imay anna xubbaki jacaylkaagu qaatilii inuu idilayo jacaylkaaga inaan u dhiman taa ayaa ayaad ku dagantay buu leeyah oo ku khaa'imay iyo wa annaki adigu inaney mahmaa ta'muri alqalba wax kastood qalbigayga amarto yafcal inuu samaynayo qalbigaa gabayaaga qalbigiisaa looga jeedaa baa la yidhi maya ee eh, iyada qalbigeegaa looga jeedaana waa la yidhi qalbigaa qolada adabku markay macnaynayeen labadaba way ku macneeyaan haddaba beydka macnihiisu waxa weeye inanay buu yidhi waa inan uu la haasaawayey ama inuu guursada uu doonayey oo ku adkaatay buu la hadlayaa inanay waxaad iigu adkaateed maya uuna ii leedahay buu yidhi laba arrimood baa ku dagay laba arrimood ayaa ku khaa'imay arrinta koobaad waxaad ogaatay inaan jacaylkaaga u dhimanayo kol haddaad ogaatay inaan jacaylkaaga u dhimanayo is-adkay baa kugu jirta buu leeyahay markaa waad is-adkaynaysaa waa ko arrinta labaadna waxa weeyaan inanay buu yidhi laba qalbi baad leedahay anna bilaa qalbi baanahay ahay arrinkaasbaad ogaatay labada qalbi qalbigeed leedahay waa kii ilaahay adiga uu ku siiyey adaa iska haysto anuu ma maamulan karo buu yidhi qofka markaad jeclaataa qalbigiisa la maamushaa anigu kuma maamu qalbigaaga ma maamuli karo waayo waadan jeclayn buu yidhi anig qalbigaagii waad haysataa haddaba oo anuma maamulo qalbigayga laftiisi in adaa qaatay buu yidhi waan ku jecelahoo wax alla waxaad tidhaa haye mooyaane mayadaba ma aqaan buu yidhi kolka laba qalbi baad leedahay kaygii adaa qaatay kii ilaahay ku siiyeyna waad haysataa ana bilaa qalbi baan ahay intaasaad ogaatay buu yidhi kol haddaad intaa ogaatay waad waad dagantay buu yidhi wax kaste maya unidheh culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen qalbigani maaha gabayaaga qalbigiisa waa inanta qalbigeega weeyaan kolka wuxuu leeyahay inanay waxa ku daaqay ood ku dagantay laba arrimood labada arrimood waxa weeyaan kow inaan ku jecelahay baad ogaatay oo oon jacaylkaaga u dhimanayo waa kow arrinka labaadna adigu qalbigaagaad maamulan kartaa oo waxaad haddaad tidhaa qalbigaagu haddaad amarto inuu inaco wuu inacaya anna qalbigaygaanan maamulan karaynin oo haddaan idhaha inantaa nacma kuma nici karayo buu yidhi adu qalbigaagiibaad haysataa waxaanad og tahay inaan ku jecelahay dee wax kaste maya un baad ileedahay buu yidhi qolada asxaabu alfalaasifa nimanka falsafadu waxay yidhaahdeen qofaad jeceshahay lama guursado laakiin qofku jecel baa la guursadaa kolka halkaa ayuu ayuu gabayaagu ayuu eegayaa qofku jecel guursa bay yidhaahdeen laakiin qofad jeceshahay ha guursan waayo kaad jeceshahay ma ogid waxaad adiga agtiisa aad ka tahay laakiin ka ku jecel dee waxaad ogaanaysaa wax badan inuu isagu ku hurayo ayaad ogaanaysaa halkaasuu ayuu talmiix ka samaynayaa waa erey qolada falsafadu ay ku maamaahaan akaraki hamsaha istifaam buu ahaa laakiin qad baa looga jeedaa akaraki qad karaki inanay waxa ku khaaimay dhab ahaan waxa ku khaaimay minii aniga xaggaygana kugu khaaimay anna xubaki kalgacaylkaagu qaatili inuu idilayo wa annaki iyo inaad adigu mahmaa ta'muri lqalba wax kastood qalbiga amarto ama qalbigayga ha ahaado ama qalbigaagaba ha ahaadee yafcal inuu samaynayo maxalu shaahidka beydku waa kee waa ereyga mahmaa weeyaan waa laba ficil buu jasminayaa mahmaa ficilkiisa koowaad waa ta'murii calaamatljasmuhu waa xadfu nuun ile waa amhilatu lkhamse eh ficilka labaad waa yafcal calaamatljasmuhu waa asukuun almuqadar wa xurika bilkasri lirawiy rawiyiga dartii baa loo kasriyey wa mataa kelmadda mataa abaa ka mid ah ka qowlilaakhari ninka kale qowlkiisa oo kaleba weeyi wuxuu yidhi gabay buu tiriyey mataa adaci اlcimaamata tacrifuunii waxaa ka horreeyey ana bnu jalla wadallaacu sanaaya mataa adaci lcimaamata tacrifuuni waa nin cimaamad isku soo duuduubay cimaamad ayuu isku soo duuduubay cimaamaddu waxay ahaan jirtay berigii hore ragga calaamad lagaga kinaayoodo ayay ahaan jirtay asal ahaan marka la leeyahay raganimo marka la sheegayo cimaamad baa la soo qaadan jiray dhadignimada iyo dumarnimada marka la sheegayana xinna la soo qaadan jiray xinne kolka waxaa isqaabili jiray xinnaha iyo cimaamadda sida gabayaaga kalaba uu gabayga ku caddaynayuu leeyahay falaa yamnacka min arabin lixaahum sawaaءun dulcamaa'imi waalkhidaabu reerkaasuu yidhi danta aad ka leedahay gadhkooga waaweyn iyuuna kaa cabsiinin buu yidhi haddaad aragta rag gadh waaweyn rag hamoodin buu yidhi waayo ka cimaamadda site iyo ta gacantu ay u xinaysan tahay waa isku midun buu yidhi isku mid baan ka aaminsanahay buu yidhi taa xinaha le iyad kaa cimaamada sitaa kolkaa cimaamadu calaamadaasay ahaan jirtay awal hore gabayaagu wuxuu yidhi markaa ana bnu jalla anigu ina ina jallaanahay ina jalle ayaanahay waa nin magicii ina jalle ayaanahay ama ina dharaar baanahay wadalla cuhanaaya jabhadna waanahay oo buuraha iyo kaynta iyo nin aad u koro ayaanahay mataa adac markaan dhigo alcimaamata cimaamadaa isaaran ayaa tacrifuuna i garan doontiin cimaamadda haddaan dhigo markaasaad i garan doontiin ciddaan ahay buu yidhi haddaba gabaygan waxaa tamaulu soo qaatay ninkii xajaaj binu yuusuf la odhan jiray ciraaqoo meelaha kacdoonka dawladdu uu ka jira ahayd ciraaq aad bay u mucaarad badnayd dawladihii soo maray aad bay u mucaaradi jirtay ciraaq ama kuufa ha ama basraha ha ahaatee baqdaad way dembaysaye mucaarad badan baa ka jiri jiray ciraaq dowladdii umawiyiintu waxay u arkeen ninka ugu adag ee edbinaya dalka inuu yahay xajaaj binu yuusuf xajaaj baa loo diray qofka mas-uulkiihi khudbadaha markuu gelayo masaajidka iyo mimbarkuu ka geli jiray dadkii ayaa masaajidka layskugu keenay mimbarka ayuu koray qofkii mas-uulka ahaa wuxuu la hadlayaa dadkanuu la hadlayaa oo dadkan inuu wax u sheeguu doonaya cimaamad intuu wejiga ku duubtay uu foorarsaduu mi halkaa iska koray unbu aamusu juuq ba odhan waayey nimankii reer ciraaqoo niman war badan ahaa ay qaarkood yidhahdeen wax waalan baa laynoo soo magacaabay qole waxay yidhahdeen waa nacasoo hadalkaba ma yaqaan qole waxay yidhahdeen aqoon bay ka tahay way isla hadleen guuxii markuu maqlay dadka meesha fadhiya guuxoogii ayuu la hadlay markaasuu yidhi ana bnu jalla ninkanaad garan la'dihi waa ina dharaar dharaartama cid baa garan weyda kolka ama nin magicii weeyaan baa la yidhaha ama iftiinka dharaar baa lagaga kinaayoonaya ana bnu jalla ina jallaanahay ama ina dharaar baanahay wadallaacu hanaaya nin ereyga hanaaya waa jamcu haniya saniyaduna waa wadada buurta dhexdeeda marta ee buurta kala dhex marta aniye loo yaqaana dallaacna waa ninka aadka u kora buuraha iyo aad u fuula dee milatarigu buuraha aad uma fuulaane cidda ay guryahooga iyo hoygooga tahay waa jabhadda kinaayo weeyaan wadallaacu hanaaya jabhad baan ahay buu leeyahay markaa nin jabhado oo raaxadaba aan aqoon ayaan ahay buu yidhi xagga kalena wuxuu idhi mataa idinkaama iyaqaan bu yidhi idinka laftiina ay garanaya haddaan cimaamadaa iska qaado waad i garanaysiin mataa adaci lcimaama cimaamadaa haddaan dhigo tacrifuunii idinka ay garan doona ereyga addaca ah ayay culimmada luqawiyiintu laba macno u qaateen hadda dhigidaasaynu iskaga macnaysanaynaa cimaamadaa isaaran markaan dhigo ee waxaa igu dadan aan iska dhigo ayaad fahmi doontiin ereyga dalaacu sanaaya ee jabhadnimada ah waxay ku macneeyeen qolooyinka qaarkood ma aha jabhadnimadii la yaqaanay e caqli badnibu isku ammaanayaayo arrimuhu markay sida buurahoo kale u adkaadaan maskaxda furfurtaa waa tayada buu leeyahay anigunbaa furfura oo aad u fanta arrimaha sida buuraha ah shaahidku waa mataa ereyga labada ficil jasminaya waa mataa ficilka koobaad waa adaac calaamatljasmihiisu asukuun almuqadar wa xurika bilkasri liltiqaa'i saakinayn ficilka labaad ee jawaabkii waa tacriifo calaamatljasmihiisu waa xadfu nuun ila waa min amhilati alkhamsa wa ayaano lafdiga ayaano abaa isna laba ficil jasmin ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzili nin gabayaa'a gabay tiriyey wuxuu yidhi ida naanjat lcajfaau kaanaat bikafratin faayaana maa tacdil bihi riixu tanzili lax dhukan buu ka gabyayaa lax dhukan laxdu markay dhukan tahay way dhega yaryar tahay dhagahan waaweyn ee laalaadaana ilaahay dabayshu inagaga difaacaa xayawaankan dhagaha leh dabaysha ayay dhagahani ka difaacaan mar kastoo laxdu ay dhukanaato dabaysha ku dhufata madaxa iyo dhagaha ka gasha uma adkaysan karta inay dabaysha ka hor tagto wuxuu leeyahay markaa ida nacjatu laxda alcajfaau weydiihi kaanat markay ahaato biqafratin meel lama degaana lax yaroo weydihi hadday saxaaro tagto buu yihi meel lama degaano saxaaraha hadday tagto fa ayaana maa tacdil dhinaca ay u leexiso bihi isaga ay ula leexato ariixu dabayshu unbay tanzil usii baydhaayay usii degtaa kolka kolba dabayshu xaggay u leexiso unbay u baydhaysaa buu yidhi ama ay u degaysaa dabaysha ayaa wadata weeyaan laxdaa ilan way dhukan tahaye ereyga labada ficil jasminaya waa ayaana ficilka koobaada la jasminayaa waa tacdil calaamatuljasmihiisuna waa asukuun jawaabkuna waa tanzil calaamatuljasmihiisuna waa asukuun waxayumaa lafdiga xayumaa yabaa isna kamida xayumaa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi xayumaa tastaqim yuqaadir laka allahu najaaxan fi kaabiri اlazmaani xayumaa tastaqim meel kastaoo toosnaato yuqadir laka allaahu alle ayaa kuu qadaraya najaaxan guul buu ilaahay kuu qadari fii kaabiri اlazmaan wakhtiyada mustaqbalka ee soo socda haddaad toosnaato mustaqbalka guul buu ilaahay kuu qadarayaa xayumaa meel kasta oo tastaqim ad hoosnaato istiqaamo lagaa helo yuqadir laka allah ilaahay baa kuu qadari najaaxan guul fii kaabir اlasmaan wakhtiyada soo socda ereyga labada ficil jasminayaa waa xayumaa ficilka koobaadna waa tastaqim calaamatljasmihiisuna waa assukuun jawaabkiisuna waa yuqadir calaamatljasmihiisuna waa assukuun wa idmaa lafdiga idmaa ah ayaa ka mid a ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi wainaka idmantati ma anta aamiruun bihi tulfi man iyaahu ta'muru aatiyaan riwaayad kale ayaa jirta oo odhanaysa wainaka idmaa taba idmaa ta'ba riwaayaddaasina way jirtaa taati iyo ta'ba wainaka adigu id taatiha markaad haddaad la timaad maa shayga anta adigu aamirun aad amrayso bihi isaga shayga aad doonaysa dadku inay sameeyaan haddaad aduu samayso tulfi waxaad ku ogaan man qofka iyaahu isaga ta'muru aad amraysana aatiyan mid samaynaya haddaad dadka wanaag u sheegayso horta wanaagga adigu u horkaco adigu samee markaasay dadku kaaga dayan mas'aladani waa mas'ale la yaqaan oo asxaabulcuquul oo dhan baa yaqaana waxaa dadka u sheegaysa horta adiga ha lagaa helo waxaynu ognahay sulxuulxudaybiya heshiiskii xudaybiye nebi maxamed iyo qurayshta dhex maray rasuulku sala allahu alayhi wasalam cumrada markuu ka xalaaloobayey asxaabta xiirta buu ku yidhi o way ku dhega adeygeen intuu rasuulku xaaskiisii ku soo noqday ayuu yidhi asxaabtii xiirta baan idhi wayse xiiran waayene maxaan sameeyaa waxay xaaskiisii rasuulka kula talisay inuu rasuulku isagu xiirto markuu xiirto ayay xiiranayaani rasuulku markuu xiirtay ayay saxaabadiina markuu qura wada bilaabeen wa innaka adigu id taati haddaad la timaad ka anta adigu aamirun ad amrayso bihi isaga tulfi waxaad ku ogaan manka iyaahu isaga tamdu ta'muru ad amrayso aatiyan mid la imanaya kaygu halkaa man ima odhane min buu ileeyahay iska saxa markaa maxalu shaahiidku waa idma ereyga labada ficil jazminaya waa idma ficilka koobaad waa taati calaamatuljasmuhu waa xadfulyaa jawaabkuna waa tulfi calaamaةjamhuna waa xadfulyaa wa anaa lafdiga anaa abaa isna laba ficil jasminaya anaa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi fa asbaxta anaa taatihaa tastajir bihaa tajid xadaban jazlan wa naaran ta'ajaja gabayaaga odhanaya faasbaxta anaa taatihaa tastajir bihaa تجد xاaطبا جزلا وناarا تأججا فأصبحta waxaad ahaatay أنa تأتihaa meel kastoo timaado تsتجir aad magangelyo weydiisato bihaa iyada ood magangelyo weydiisato تجid mid helaya ayaad ahaatay xaطبan xaabo ayaad helaysaa jزlan aad u waaweyn ama xagal ah wa naaran dab ayaad helaysaa ta'ajaja guuxaya reer buu ammaanayaa ninkani geesinimona wuu ku tilmaamayaa qabiilkaa wuxuu leeyahay mar kastoo dagaalyahankooga u timaad ood magangelyo weydiisato halkaa waxaad ka heli doontaa xaabo waaweyn oo dab weyn leh oon loo soo dhowaan karaynin ciddaannu magangelinna yaa u soo dhowaan kara buu leeyahay ereyga labada ficil jasmiya waa anna ficilka koobaad waa ta'ti calaamatljasmihiisu waa xadfulyaa ficilka labaad waa tajid calaamatljasmihiisu waa asukuun tastajirtu waa bedel iyadu fa haadihi aladawaatu adawaadkani allatii ta weeyaan tajzimu jasminaysa ficlayni laba ficil laba ficil waxay jasminayeene wa kuwaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alawalu ka koowaad oo minhumaa labadooda ka tirsan shardan shardi baa lagu magacaabaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athani ka labaadna jazaa'an jaza iyo wa jawaaban jawaab baa lagu magacaabaa wa idaa lam taslux markay suuban weydo aljumlatu jumlada alwaaqicatu dhacday jawaaban jawaabka lian taqaca inay dhacdo bacda aadaati shardi aadaatu shardigoo ereyga labada ficil jasminaya inay daba dhacdo markay u suuban weydo wajaba waxa waajibaya ikhtiraanuhaa la xidhiidhsiga bilfaa'i fa lala xidhiidhinayo ama ay la xidhiidhsanayso fa fa inay la xidhiidhsataa waajiba waa toddoba jeer ismiyatun dalabiyatun wa bijaamidi wa bimaa wa qad wa bilan wa bitanfiisi toddobadaa jeer dee kitaabteennii horena waan ku soo marnaye jawaabka fa baa lagu darayaa haddii jumladu ismiye ay tahay halkii fa'da lagaga darayey idaa ayaa ka gelaysa wadaalika kaasi idaa kaanat iljumlatu jumladu waa markay tahay ismiyatan ismiyo waa kow ow amase ficliyatan ficliyo oo ficluhaa ficilkeegu dalabiyun dalabi ah ow amase jaamidun jaamidba ah ow amase manfiyun lagu anfiyey bilan ow amase maal lagu anfiyey ow amase maqruunan lala xidhiidhiyey biqad ow amase xarfa tanfiis ow amase xarfi tanfiis xarfu tanfiis oo siin iyo sawfaa lala xidhiidhiyey naxwu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeye wain yamsaska hadduu ilaahay kutaabsiiyo bikhayrin khayr hadduu kutaabsiiyo fa huwa isagu calaa kulli shayin shay kaste qadiirun waa mid awoodu leh haddaba ereyga labada ficil jasminayaa waa in jawaabka maxaa fa loogu daray fa huwadaa waa likownihi jumla ismiya qul waxaa tidhaha nebi maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna allaaha ilaahay kuwa jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan wayakfir lakumuuna idinka dhaafi dunuubakum dembiyadiinni ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardigu waa kuntum kaanada ku jirta jawaabkiina waa fatabicuunii jumladaa fa'da wadata jumladaa haddaba maxaa fa' loogu daray waa su-aasheenna koobaad waxa fa' loogu daray jumla dalabiya ayay noqotay oo ficlu amara intaran intarani haddaadi aragto ana aqala minka intarani ana aqala minka maalan wa waladan anigoo ka yar hanti ahaan iyo walad ahaan adiga kaa hanti yar ama kaa ubad yar facasaa rabbi waa xukunka soo socda ereyga labada ficil jasminaya waa in ficlu shardiguna waa tara xadfulal xadfulأlif baa lagu jasmiyey jawaabkuna waa facasaa rabbi facasaa waxaa fa loogu daray ficil jaamida buu ka bilowday jumladaasi wamaa tafcalu waxa aad samaysiin oo min khayrin khayrana falan tugfaruuhu laydinka masixi maayo ereyga labada ficil jazminaya waa maa ficlu shardiguna waa tafcalu xadfu nuun baa lagu jasmiyey jawaabkuna waa falan tukfaru waxaa lagu jasmiyey xadfunuun waa jumlo fa baa lagu daray maxaa fa loogu daray jumlada ilay maxalkay ka jasmisantahe waxaa fa loogu daray lan baa lagu bilowday wamaa ka afaaa allaahu ilaahay uu u soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa kuu u soo celiyo minhum gaaladana uu uga soo celiyo famaa awjaftum idinkoon kicinin calayhi dushiisa min khaylin wax farda ah walaa rikaabin iyo wax gaadiida toona idinkoon u kicin ama idinkoon u qaadanin gaadiid iyo farda toona haddaba waxaan doonaynaa wamaa afaaa allaahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum famaa awjaftumtaa hadda fa'da cadaf baynu ka dhignay waxaa la heli karaa inaan cadafka laga dhigin oo laga dhigo famaa awjaftum jawaabkii laga dhigo jawaabkana waxaa looga dhigay maabaa laga bilaabay maadaa in yasriq haddii uu xado faqad saraqa waxa xaday akhun walaal lahu isaga u sugnaaba min qablu horay waxuu xadi jiray war hadduu tuug yahay walaalkii baa tuug ahaan jiray haddaba faqad saraqa waxa fa loogu daray ficilka ayaa qad laga bilaabay waman yuqaatilka dagaalama fii sabiili illaahi alle jidkiisa ka ku dagaalama fa yuqtal oo la dilo ow yaklib ama awood bata fa sawfa nutiihi waan siin doonnaa ajran cadiiman fa sawfa nutiihi waxaan fa ugu darnay ficilka ayaa sawfa xarfu tanfiis laga bilaabay wa yajuusu waxa bannaan fi ljumlati jumlada alismiyati ee ismiyada ah an takhtarina inay la xidhiidhsato biidaa alfujaa'iya idaada fujaa'iyada ah inay la xidhiidhsato ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun sayi'o iyo xumi hadday asiibto bimaa bisababi maa kii sababtiisa qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoogu idaahum waaba iyagoo yaqnaduuna quusanaya markay dhibaato yari ku dhacdo oo waxay gacmahoogu geysteen ah quusta isla markiiba idaahum yaqnaduun humtani waa jumla ismiya fa'dii waa laga maarmay sababtuna waa idaada fujaa'iyada ah wa inamaa lam uqayid kumaanan qaydin fi lasli asalka oo matniga ah idaa lafdiga idaa alfujaaiya kuma idaa alfujaaiya idaada fujaa'iyada ah biljumla ismiya kuma qaydin jumlo ismiye ah liannahaa idaadu laa tadkhulu maba gasho ilaa calayhaa jumlada ismiyada ah mooye wax kale fa aghnaanii waa igaga filaaday daalika kaasi can ilishtiraaطi inaan shardi ka dhigto wuu igaga filaaday halkaa waxaa inoogu dhammaaday culimo axkaamtii ficilka ku saabsanayd ayaa halkaa inoogu dhammaatay icraab alla icraabkii ficilku lahaaba halkaa inoogu dhammaaday axkaam yaroo axkaamulmufradaada baan geli doonaa axkaamtaa kadibna icraabka jumlooyinka ismiyada a ah baynu uga gudbi doonaa ama jumlooyin asmaada icraabkoogii baan uga gudbi doonaa ficilada maahae asmaada ama jumla ismiya ha ka bilaabo ama jumla ficliya ha ka bilaabo in sha allahu tacaala halka ayuu inoogu joogi wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam